بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد المستغاث به waxaynu ka bilaabanaynaa bogga laba boqol iyo siddeed iyo afartan waxaan ku soo jirnay munaadaha ayaynu ku soo jirnay ama loo dhawaaqaha ayaan ku soo jirnay munaadaha waxaa ka tirsan midka loo yaqaano almustakaathu bihi mustakaathu bihigu waa ka gargaarka la weydiisanayo waxaa kaloo munaadaha ka tirsan almanduubka loo yaqaan manduubka waa ka loo barooranayo ama lala xanuunsanayo ama lala yaaban yahay labadaasuu sheekhu haddaba cashirkeenna maanta a doonayaa inuu inoogu soo qaado faslun wayaquulu wuxuu odhani almustakiisu ka gargaarka doonayaa yaa lallaahi buu odhanayaa alilaahayow lilmuslimiina muslimiinta ayaan kuu baryayaa waxaa jira culima halkan saddex qodob waa mustakiis oo mid gargaar doonaya ah waa mustakaasu bihi oo mid gargaar loo laga doonaya ah waa mustakaasu lahu oo mid gargaar loo doonaya ah midi waa ka gargaarka doonaya dalbaya midina waa ka gargaarka laga dalbayo midina waa ka gargaarka loo dalbayo saddexdaa erey baynu haynaa haddaba ka mustakiifkaa ah ee gargaarka iyo gurmadka doonaya af carabiga lafdi muuqda male lafdi muuqda oon odhanayno lafdigaasaa muuqda male mustakiifku waxaa soo hadhay mustakaasu bihiga ka gargaarka laga doonayo sidiisaba laam baa lagu darayaa fadxisan laam fadxisan yaa lallaahi ilaahay markaad gargaar ka doonaysid laam fadxisan baad ku dari yaa lallaahi baad odhan oo laamka waynu fadxini ka gargaarka loo doonayana mustakaasulahu baa la yidhaa wuxuu ka sii dambaynayaa kaa laam kasrisan baana lagu darayaa cumar binu khadaab ayaa sanad ay abaari dhacday isagoo ilaahay baryaya xilligiisii ayuu lahaa yaa lallaahi lilmuslimiin ilaahayow gurmad iyo gargaar ayaan kaa dalbayaa muslimiinta ayaanan kuu dalbayaa inaad u gargaarto haddaba laamkaa ku jira ee aynu nidhi waa xaweeyaan waa mustakaafu bihiguu gelaya waana la fadxinayaa laamkaa culimmadu waxay yidhaahdeen talow ma xaraf jaar baa laamku hadduu xaraf jaar yahay xagguu ku tacalluqayaa saddex qowl baa ku jira sheekha ibnu jinni yidhi wuxuu isagu qabaa yaa lalaahi lalaahi waa jaar iyo majruur wuxuuna ku tacalluqayaa yaada ka horaysa macno ficil bayna sidataa buu leeyahay sheekha ibnu saa'iq iyo ibnu cusfuur iyana waxay leeyihiin lallaahi waa jaar iyo majruur wuxuuna ku tacalluqayaa yaadani xarafka ay wakiilka ka ficilka ay wakiilka ka tahay ee adcu abuu ku tacalluqayaa siba weyhi bayna u nisbeeyeen sheekha ibnu kharuuf la yidhaahna wuxuu qabaa yaa yaallalaahi markaynu nidhaa laamkaasi waa zaa'ido kol hadduu zaa'ido yahayna meel laba kuma tacalluqayo ayuu qabaa xikmadda laamka kasraa lagu binayn jirayee loo fadxiyeyna waa lilfarqi baynahu wa bayna laami lmustakaasi lahu yaallalaahi lilmuslimiin markaynu nidhaa lalaahidan laamkan waxaa loo fadxiyey waa mustakaasu bihi kii gurmadka laga doonayey lilmuslimiin waxa laamkeega isna loo kasriyey waa kii gargaarka loo doonayey si loo kala garto ka gargaarka laga rabo iyo ka gargaarka loo rabo ayaa ka laga rabana laamkiisa la fadxinaya ka loo rabana laamkiisa la kasrinaya faslun wa yaquulu wuxuu odhan almustakiisu ka gurmadka iyo gargaarka dalbaya yaa lallaahi ilaahayow lilmuslimiina muslimiinta ayaan kuu baryayaa bifatxi laami lmustakaahi bihi mustakaahi bihiga laamkiisa ayaynu fadxin oo yaa lallaahi waynu fadxinaynaa ilaa fii laami lmacduufi macduufka laamkiisa mooyaane alladii macduufka oo lam yatakarar ayna soo noqnoqon macahu maciise yaa ayna soo noqnoqon wuxuu sheekhu ku leeyahay haddii maalan macduufka eh, mustakaasibihiga haddii laysku soo cadfo oo yaada la soo celceliyo mar kaste laamkiisa waa la fadxinayaa laakiin haddii inta laysku cadfo yaada aan la soo celcelinin ka dambe ee yaadiisii la xadfay waad iska kasrinaysaa buu ku leeyahay ilan yaa ma watee naxw yaa zaydan zaydow licamrin camar baan kuugu yeedhayaa yaa zaydan licamrin haddaba yaa zaydan licamrin markaynu nidhaa cidda gurmadka laga doonayaa markaas oo kale waa zaydka cidda gurmadka loo doonayaana waa camarka tusaaluunbuu keenaye waxa weeye allallaahi lilmuslimiin ayuu ku dhadhow yahay oo in laamka la xadfo ayuu ku fahansiinayaay oo yaa zaydaa la yska odhanayo haddii laamka la xadfana tanwiin baa ciwad ka noqon yaa zaydan ama wixii wakiilka ka ahaan jiray min aqsaami lmunaadaa loo dhawaaqaha qaybihiisa waxa ka tirsan almustakaasu bihi ka gurmadka laga doonayo wa isagu kullu smin waa ismi kaste oo nuudiya loo dhawaaqo liyukhallisa si uu kaaga fakiyo min shiddatin dhibaato ku haysta ow amase yuciino si uu kuugu kaalmeeyo calaa dafci mashaqatin mashaqo iyo dhibad ku jirtid mustaqaafi bihiga waxa loogu yeedhaa buu ku yidhi dhibca kugu dhacday si uu kaaga fakiyo wax kugula qabto ama mashaqo kugu soo fool leh weli kugu dhicin si uu kaaga difaaco labadaa qodob baa ugu muhiimsan wa huwa kullu ismin waa ismi kaste oo nuudiya loo dhawaaqay liyukhallisa si uu kaaga fakiyo min shiddatin dhib iyo culaysku haysta ow amase yuciino si uu kuugu gargaaro calaa dafci mashaqatin mashaqo uu kaa difaacayo oo kugu soo fool leh walaa yustacmalu lahu looma isticmaalo mustaqaahu bihiga min xuruufi nidaa'i xuruufta xuruufu nidahee dhawaaqa ah ilaa yaa lafdiga yaa a ah mooyaane yaa unbaa xuruufu nidaha loo dhawaa loogu dhawaaqaa xuruufu nidaha yaa unbaa laga isticmaalaa markuu mustaqaahu bihi yahay khaasatan oo qura walghaalibu waxaa haaliba isticmaaluhu in la isticmaalo majruurankiioo lagu jeray bilaamin laam maftuuxatin la fadxinayo laam fadxisan in lagu jero in la isticmaalo ayaa haaliba hayru haalibkana waa laga maarmayaa sidii yaa zaydaankii uu nisoo lahaa wahiya laamtaas iyo oo maca majruurihi ihi mutacalliqatun waxay ku tacalluqi biyaa kelmadda yaa abay ku tacalluqi cinda bni jinniyin ina jinni agtiisa limaa kii dartii ayay ugu tacalluqi fiihaa ku dhex jiray oo min macna alficli ficil macnihii ah wa cinda bni saa'iqin sheekha ibnu saa'iq la yidhaah iyo wabni cusfuurinna bilficli ficil bay ku tacalluqi almaxduufi la xadfay wa yunsabu waxaana loo nisbeeyey daalika kaa odhanaya ficil bay ku tacalluqi ilaa sibaweyhi baa loo nisbeeyey oo waa qowl sibaweyhi uu qabo wa qaala ibnu kharuuf wuxuu yidhi sheekha ibnu kharuuf la yidhaah hiya laamtani zaa'idatun waa zaa'ido falaa tatacallaqu kuma tacalluqayso bishayin shay kuma tacalluqayso wadikruulmustakaafi lahu mustakaafi lahuga sheegiddiisa ka gargaarka loo dalbayo sheegiddiisa bacdahu xagga dambe lagu sheego majruuran isagoo lagu jerayo bilaamin laam lagu jerayo laamka oo maksuuratin la kasriyey daa'iman weligeed cala alasli waa asalkii sida asalka ah mustakaafi lahugana xagga dambea lagu sheegi kaygu halkaa wuxuu yidhi wadikruulmustakaafi lahu wadukira haddii la yidhaahna dhib male wadukira almustakaahu lahu waxaa lagu sheegaa mustakaahu lahuga bacdahu debedi majruuran isagoo lagu jiray bilaamin laam maksuuratin la kasriyey daa'iman si joogtaa cala alasli sidii asalku ahaa asalkii buu jerkani ku dul sugan yahay halkaa culima waxaynu haynaa haddaba sida qaalibku siduu yahay baynu haynaa ereygaa dikri ah dhowr icraabood baa ku bannaan hadda laba icraabood baan maray waxaa kalood mari kartaa walghaalibu baad u soo qadari kartaa wa dikru lmustakaafi lahu mustakaasu lahu sheegiisa ayaa haaliba bacdahu mustakaasu bihiga debadii la sheego majruurankiii oo lagu jarayo bilaamin laam laamta oo maksuuratin la kasrinayo daa'iman weligeed calal asli sidii asalkii oo xarafka jaar shaqadiisu jer markay tahay waxa lagu bineeyaa asalku waa kasra in lagu bineeyo kasraad iskaga binaysani markaa wahiya iyadu xarfu tacliilin waa xarfu tacliil laamkani wa tacalluquhaa tacalluqeega iyo xidhankeeguna bificlin ficil buu ku sugnaaday ficilka oo maxduufin la xadfayo wa taqdiiruhu taqdiirtiisu adcuuka waan kuu yeedhayaa likadaa kanaan kuugu yeedhayaa weeyi wadaalika kaasi ka qowli cumara waa cumar qowlkiisa oo kale radia allaahu canhu wuxuu idhi yaa allallaahi ilaahayow lilmuslimiina muslimiinta ayaan kuu baryayaa ka mustaqaasu bihiga ah ee gargaarka laga doonayaa waa allaah yaa lallaahi laamkaasuu ku daray uu fadxiyey sheekhu yaa lallaahi ka mustaqaasu lahuga ah ee gargaarka loo doonayaana waa lilmuslimiin laamkaa kasrisan baa lagu darayaa ka mustakiifka ah ee gargaarka dalbayaana meesha lafdi kuma leh oo cumar binu khadaab buu ahaa xarfu nidaha la isticmaalayaana waa yaa oo qura yaa lalaahi ilaahayow lilmuslimiina muslimiinta ayaan kuugu kuugu ducaynayaa waa bifadxi laami laamkaa la fadxin aluulaa ee hore waa ka lallaahi ku jiraa wa kasri thaaniyati thaaniyadana waa la kasrin waa ka lilmuslimiina ku jiraa wa idaa cadafta markaad ku soo cadafto calayhi mustakaahu bihiga markaad ku soo cadafto mustakaahan aakhara mustakaahu bihi kale markaad ku soo cadafto fa in acadta haddaad soo celiso yaa kelmadda yaa ah maca almacduufi macduufka miciisa haddaad soo celiso fataxta waad fadxini allaama laamka laamka waynu fadxin haddii yaadii la soo celiyo buu ku leeyahay laamkii waa la fadxin haddii yaada la soo celiyo qaalo shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi yaala qowmii wayaala amhaali qowmii liunaasin cutuwuhum fi sdiyaadiin yaala qowmii tolkayow buu yidhi wayaala amhaali qowmii tolkay kuwa la midka ahow liunaasin dad baan idinku baaqayaa cutuwuhum xadgudubkoogu fi sdiyaadin uu sii kordhayo dad baan idinku baaqayaa xadgudubkoogu maalinba maalinta ka dambaysa uu sii sii gudbayo waxaynu haynaa haddaba xarfunidihii waayaa mustakaasu bihigii wuu soo noqnoqday oo waa qoomka iyo la amhaali qowm wuxuu leeyahay nimankan xadgudubkoogu uu ka sii darayo dad wax ka qabta ayaan u baahanahay inaan ugu baaqdo yaa nimankan wax ka qabta wuxuu idhi cidda wax ka qabanaysaa waa aniga tolkay iyo tolkay cidda oo lamidka ah buu yidhi ee xagga sharafta iyo xuma nacaybka kala midka ah kuwa unbaa wax qaban kara buu yidhi yaa la qowmi tolkayow wayaa la amhaali qowmi tolkay kuwa la midka ahow liunaasin dad baan idiinku baaqayaa cutuwuhum xadgudubkoogu fi siyaadin siyaado uu ku sugan yahay xadgudubkoogii iyo dulmigoogiibaa sii siyaadaya haddaba maadaama mustakaatu bihigii la soo celceliyey oo macduuf laga dhigay laba jeer la sheegay isagoo la qowmihii waa kii koobaad lagu soo cadfay mid kale oo liamhaali qowmi xarfunidaha haddii la soo celiyo waa la ka dambena laamkiisa liamhaali qowmi waynu fadxin sida la qowmiyda horeba loo fadxiyey wain lam tucid haddaadan soo celinin yaada haddaadan soo celinin yaada xarfunidaha ah ka dambe ee mustaqaahu bihiga ah haddaadan soo la soo celinin kasarta waad kasrin laamalmacduufi macduufka laamkiisa isagoo mustaqaahu bihiya ayaad hadana laamkiisa kasrin ka qowlika waa qowlkaaga oo kaleba wuxuu idhi gabayaagu ka qowlihi dhe ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi wuxuu yidhi yubkiika naain badiicu daa yubkiika naain baciidu daari mutaribun يا للكهول وللشبان للعجب yubkiika waxa kuu ooyaya buu yidhi ninkanow naa-in nin shisheeye ah oo kaa fog ayaa kuu ooyaya baciidu daari oo daartiisu welibana ay baciid tahay muqtaribun oo qariib ah ayaa kuu ooyaya yaa lalkuhuuli gadhmadoobayaashiiow weli shubbaani iyo dhallinyaradii lilcajabi yaab baan idinku yeedhaya bal kaalaya ila eega wuxuu doonayaa halkan inuu hadda sheego mustakiidku waa ninka gabayaaga ah xarfu nidaha uu isticmaalay waa yaada mustakaasu bihiga cidduu gargaarka ka dalbay waa kuhuul garhmadoobayaal kuhuul waxaa loo isticmaalaa waa jamcu kaahil waxaana k kaahilka loo yaqaana ama kuhuulka loo yaqaanaaba waxa weeye ninku markuu soddon ilaa konton inta ka dhexeeya uu ku jiro ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen yaa da' lagu qaydine kuhuul waxa loo yaqaano waa jamcu kahlin horta kahlin kaahil maaha waa jamcu kahlin kadibna waxaa loo isticmaalayaa isagoo jamcu kahlin akuhuulkii ninka markay tinta cira ku soo dhigto ayaa gedhmadoobe la odhanayaa da'diisu meeshay dooni ha ahaato ragga qaarkoodna waxay yidhahdeen shardi waxaa inuu konton ka hooseeyo waa mustakaahu bihi nimankuu gargaarka ka doonaya waa gedhmadoobayaasha iyo shubbaanna waa qala qayb labaad oo gargaar buu ka doonayaa dhallinyarada odayaashii iyo dumarkii wuu ka tegey iyaga oo wuxuu idhi kuwaa waxba kama rabo haddaba mustaqaasu bihigii laba uu isku soo cadfay ka dambe ee lishubbaan ah yaadii buu ka tegey kol hadduu yaada ka tegey laamkiisii la fadxin maayo waa la kasrin yaa lalkuhuul wala shubbaan la odhan maayo weli shubbaani baa la odhan ninkani wuxuu ka hadlayaa nin loo barooranayo ama loo ooyayo wuxuu idhi niyow waxa kuu ooyaya nin shisheeyahaaga ah ayaa kuu ooyaya oo welibana annasab iyo abtirsiin kula wadaagin waa naa'in oo haddana aan dhul iyo deegaan kula wadaagin oo baciidu daar ah daartiisu ay kaa fog tahay oo haddana mukhtaribahoo qariib ah oo meesha qurbo ku jooga ninkaa ayaa kuu ooyaya buu yidhi bal eega ninkan cidda u ooyeysaa cidday tahay waa dad intaasoo tilmaamood le buu yidhi waa wax lala yaabo kortalow kii u dhowaayay la dhashay iyo kii dhulka iyo dalka la wadaagayey iyo kii maxaanku dhaha isku dhaqanka iyo isku diinta ahaayeen muxuu ula ooyi waayey wuxuu ihi waa arrinkan la yaabanahaye balkaalaya gedhmadoobayaal iyo dhallinyaray ila yaaba buu yidhi oo oh, yaabkan ila eega gedhmadoobaha iyo dhallinyarta wuxuu ugu baaqanayaa waa yaabka uun waxii sameeya male yaabkan ila eega uun buu leeyahay arrinkan aan la yaabanahee yubkiika waxa kuu ooyaya kaygu ya uu fadxiyey yabkiika buu qorayaa yabkiika buu qoraya yubkiika waxa kuu ooyaya haddii yabkiika aynu qaadano xadaf baa meesha imanaya kolkaa yubkiika baa ka macnaha kaga owleysan yubkiika waxa kuu ooyaya naa-in mid shisheeye ah oo kaa fog baciidu daari oo daartiisu ay fog tahay muqtaribun oo haddana qariib ah yaa lalkuhuuli gadhmadoobayaalow weli shubbaani iyo dhallinyarooy lilcajabi kaalaya balyaabkan yaabkan iila kaalaya oo kaalaya ila yaaba welilmustakaasi bihi ka gurmadka laga doonayo waxa u sugnaaday isticmaalaani laba isticmaal aakharaani oo kale waxaynu haynaa in ka gurmadka laga doonayo afar siyood loo isticmaalo laba hadda waynu soo sheegnay oo waa in laamkiisa la fadxiyo iyo in laamkiisa la kasriyo wuxuu haddana halkan inoogu sheegayaa in laamka laga badaayo oo alif lagu daro alif ayaa lagu darsanayaa laamkiibaad ka dayni alifna waad ku dari ka saddexaad ka afraadna wuxuu noqon in laamkiina laga daayo alifkiina laga daayo oo sidii munaadaha oo kaleu lagu dhawaaqo welilmustakaafi bihi ka gargaarka laga doonayo waxaa u sugnaaday isticmaalaani laba isticmaal aakharaani oo kale axaduhumaa midkood an tulxiqa waa inaad haleeshiiso aakhirahu aakhirkiisa alifan alif waa inaad haleeshiiso xagga dambead alif kaga dari falaa talxaquhu markaa ma haleelayso xiina idin xilligaa allaamu laamtu ma haleelayso min awalihi awalkiisa hore kama haleelayso wadaalika kaasi ka qowlihi waa gabayaaga qowlkiisa oo kaleba يا يزيد لآملي نيل عز وغنى بعد فاقة وحوانين يا يزيد نينك يزيد ليرايو liaamili nayli cizin cizi gaadhiddii mid ku idi diilanaya ayaan kuugu yeedhayaa wakinan qaninimo gaadhideed mid ku idi diilanaya ayaan kuugu yeedhayaa bacda faaqatin baahi kadib uu qaninimada gaadho wahawaanin dullinimo kadib uu ciziga helo kaa ayaan kugu yeedhayaa ninka gabayga tirinayaa nin maalqabeeno oo yaziid la yidhaah buu u tegey wuxuuna ka codsaday waxbixin inuu wax siiyo uu wax ugu gargaaro taa ayuu ka codsaday wuxuu yidhi isagoo taa ka hadlaya yaa yaziidaa buu yidhi yaziidow hadda waa kii loo dhawaaqanayey laamkii xagga hore lagaga darayey waynu iska daynay sababtuna waxaa weeye alif baa xagga dambe lagaga daray kol hadduu alifkaasiba yimaado waa laga maarmayaa laamka hore yaa yaziidaa zayd yaziidow li'aamili nayli cizin ereyga nayl awi iga fadxiyey in la kasriyo ayay ahayd li'aamili nayli cizin cizi gaadhiddii mid ku idi diilanaya ayaan kuugu yeedhayaa waqinan qaninimo mid ku idi diilanaya ayaan kuugu yeedhayaa bacda faaqatin baahi kadib uu qaninimada helo wa hawaanin dullinimo kadibna uu ciziga helo wuxuu yidhi nin qaninimo filanaya ayaan kuugu baaqayaa waa ayo ninka qaninimada filanaya waa isla isagan gabyaya weeyi ninkanu u tego wax ka rabana ayuu ka doonayaa waxbixin qaninimada uu filayaana waa waxbixintaada inaan qani ku noqdaan doonayaa buu yidhi welibana intaan baahnaa kadib ayaan qaninimo doonayaa buuhi inaan qeli noqdo qofku hadduu baahi soo maro shilinse uu soo galo wuu ku dhagaabaa la yidhaahdaa ama wuu u dhadhamaa baa la yidhaahdaa laakiin qofka sida lagaga furfuro qofkaasi way adag tahay shilinka ilan wuu baahnaan jiray oo bacda faaqatin buu qeli noqdaye wuu u muuqanayaa shaygaasi adayga uu leeyahay iyo wuxuu la soo maray baa u muuqanaya wuxuu ku leeyahay cizi baan rajaynayaa inaan gaadho intii hawaan iyo dulli aan ku sifaysnaa kolka wuxuu ka doonayaa cizigan iyo qaninimadanba ninkan maalqabeenka ah ayuu leeyahay igacan qabo saasuu u jeedaa igacan qabo ayuu leeyahay yaa yaziidaa zaydow liaamili nayli cizin cizi gaadhiddii mid ku idi diilanaya ayaan kuugu yeedhayaa wakinan qaninimo gaadhideed mid ku idi diilanaya baan kuugu yeedhayaa bacda faaqatin baahi kadib ayuu ku idi diilanayaa wahawaanin iyo dulinimo kadib wahaani ka labaadna anlaa tudkhila calayhi waa inaadan gelinin mustakaatu bihiga allaama laam waa inaadan gelinin min awalihi bilowga hore waa inaadan ka gelinin xagga hore laam kaga dari maysid walaa tulxiqahu gelinna maysid alalifa alif min aakhirihi xagga dambe xagga dambena alif ka gelin maysid xagga horena laam kaga dari maysid waxiina idin markaa yajri calayhi waxaa ku dureersanaya xukmulmunaadaa munaadaha xukunkiisii fataquulu waxaad odhani calaa daalika kaa adoo ku dul soconaya yaa zaydu zaydow licamrin baan kuugu yeedhayaa bidammi zaydin zayd waa damin sidii markuu munaadaha yahayba loo daminayey wayaa cabdallaahi cabdilaahi ow lizaydin baan kuugu yeedhayaa cabdilaahi waad nasbin markuu munaadaha ahaaba sidaad u nasbinaysay wa binasbi cabdillaah qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi alaa yaa qowmi lilcajabi lcajiibi walilghafalaati tacridu lilariibi alaa yaa qowmi tolkayow lilcajabi yaa baan idinku yeedhayaa alcajiibi oo lala amakaago wax lala yaabo ama lala amakaago ayaan idinku yeedhayaa welilkhafalaati khafladana waan idinku yeedhayaa oo tacridu u soo banbaxaysa lil ariibi qofka ariibka ee maskaxda badan khaflado qofka maskaxda badan usoo banbaxaysana waan idinku yeedhayaa buu yidhi haddaba alaa yaa qowmi mustakaafu bihigii waa qoomka laamkii xagga horena waa laga daayey alifkii xagga dambena waa laga daayey munaadaca mustaqil a markuu ahaa sidii loola dhaqmayaa loola dhaqmayaa hadda yaa-ulmutakalim baa loo idaafeeyo lix weji baa ku bannaanaa mas'alada sidaynu soo marnay lix madhab baa ku bannaanaa yaa qowmi oo kale alaa hooya yaa qowmi tolkayow lilcajabi yaa baan idiinku yeedhi alcajiibi oo lala yaabo welilkhafalaati khafladana waan idiinku yeedhi tacridu u soo banbaxaysa lilariibi qofka maskaxda leh taa ayaan idinku yeedhayaa halkaa culima waxaa inoo dhammaaday mustakaau bihigiibaa halkaa inoogu dhammaaday sheekhu wuxuu doonayaa manduubkii ama naadibkii inuu halkana inoo sheego waa qof barooranaya oo u barooranaya qof meeluu ka xanuunsanayuu la barooranaya madaxaa xanuunaya alla madaxaay buu leeyahay ama dhabarkaa xanuunaya markaasuu odhanayaa dhabarka siduu ugu dhawaaqayaa lainoo sheegayaa qofka xanuunsanaya alla ay soo ma tidhaahdid marka qaar saaad ugu dhawaaqaysa intaa unbaa laynoo sheegayaa haddii kolkaa halkan aada la xanuunsanaysaa adiga ay kugu taal waa sidaa haddii qof kaloo dhib uu ku dhacay aada la xanuunsanaysana waa faadima bintu rasuul radia allaahu tacaala canhaa markay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay lahayd waa kurbata abataah oo kale waa kurbata abataah rasuulkuna uu lahaa maanta dabadeed aabbaha kurba ma saarna haddaba waa kurbata abataah faadima waxay la xanuunsanaysay rasuulka xanuunkiisii bay la xanuunsanaysay markay lahayd waa kurbata abataah markay lahayd annaadibu qofka naadibka ee barooranaya iyo walmanduubu ka manduubka ee loo barooranayo ama meesha lala xanuunsanayo nudbada waxaa loo yaqaanaa luqadda waa albukaa cala almeyd in meydka laga dul ooyo wa tacdiidu maxaasinihi wanaaggiisiina la tiriyo kaa ayaa la idhaha diintuna ma oggola qof meyda in laga dul ooyo oo laga dul baroorto diintu ma oggola asal ahaan laakiin iyadoon diintu oggolayn qofka haddana barooranaya hadduu barooranayo luqadiisu siday sax u noqon luqad saxa luqaduu ku hadlaya inay sax tahay iyo inay khalad tahay ayaa la doonaya iyada lafteeda inaad kala ogaato baroorta lafteeduna albukaa cala almeyd waa laba qodob baa jira albukaa cala almeyd waa la ogol yahay laakiin albukaau cala almeyti lama ogola eeg albukaa cala almeyd waa la ogol yahay laakiin albukaau cala almeyti lama ogolaa waxa weeye marna bukaa weeyaanoo qasri baa ku jira oo waa bukaa qura marna waa bukaau oo hamsay wadataa haddaad hamse ku darsatood bukaau tidhaa waa baroorta qaylada ah taa diintu ma ogola haddaad bukaa qura tidhaad hamsaha ka daysana waa ilmada rasuulku sala allahu calayhi wasalam inankiisii ibraahim waa kii ilmaynaya rasuulkula alcaynu tadmac waalqalbu yaxzan qalbigu ish way ilmayni qalbiguna wuu murugoon walaa naquulu ilaa maa yurdi allaha tacaala odhanna mayno wax ilaahay raalligelinya mooye wax kale odhan mayno waa kii rasuulku lahaa waanu ka murugoonaynaa ibraahiimow firaaqaaga iyo tegiddaada wanaadibuka barooranaya annaadib waa baroortaha almanduubna waa loo baroortaha istilaaxa markaan doonayno culimada haddaba waxaa curfiga loo yaqaanaa nudbada nidaa'u lmutawajaci minhu aw ilmutafajaci calayhi waxaa weeye halka ku xanuunaysa eed ka xanuunsanayso marka aad u dhawaaqayso alla cagtaay alla lugtaay alla madaxay dhabarkaay markaad leedahay waa halkii ku xanuunaysay aw mutawajacu aw ilmutawajaci calayhi ama qofka aad la xanuunsanaysid markaad u dhawaaqaysid haba noolaado hadduu doono ama ha dhinto ama ha noolaado kaa markaad u dhawaaqaysid sidaad ugu dhawaaqaysid weeyi wanaadibu wayaquulu wuxuu odhan annaadibu ka barooranayaa waa zaydaa ayuu odhan zaydow buu odhan zaydow waa zaydaa waa amiira almu'miniina buu odhan waa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoogiiyow waa ra'saa buu odhan alla madaxaay waa madaxaygow alifkan waa ra'saa ku jiraa ya buu ka yimid walaka waxaa kaloo kuu banaan alif baa hadda lagu wada taagay waa zaydaa ama tawiini waa amiira almu'miniina waa ra'saa eg alifkaasa iskaga taagaysaa kolka alifku wuxuu gelayaa ayuu toos u gelaya ereyga xarafka ugu dambeeya sida waa ra'saa ha ama ereyga shayga taabica u ah dhammaadkiisa sida waa amiira almu'miniina amiirka ku taagi maysid mu'miniina abaad ku taagi ama dee siladii aynu naqaane waa waa man xafara bi'ra zamzamaa waa man xafara bi'ra zamzamaa man baa loo dhawaaqaya haddana zamzamka dambe ilay waa siladiisiiyo way dhammaystiraysaaye ayaad ku taagaysaa haddaad doontana ha abaabad ugu waqfi wanaadibu wayaquulu wuxuu odhan annaadibu ka barooranaya waa zaydaa ayuu odhan waa amiira almu'miniina ayuu odhan waa ra'saa ayuu odhan xarfu nidaha loogu dhawaaqayaa waa ereygan waa ah yaabaa iyaduna laakiin mehel wehelisa waa iyo yaa labadaba waa loogu dhawaaqi karaa laakiin yaadu waa marka qaraa-in ay jirto dee aad ku garanaysid inuu yahay kani kii halkii loo dhawaaqayey walaka waxaa kuu bannaan ilxaaqul haa'i ha in la haleeshiiyo waqfan xilliga waqfiga in ha lagu daraana way kuu bannaan tahay almanduubu manduubku huwa almunaadaa waa loo dhawaaqaha almutafajacu calayhi ee lala xanuunsanayo aw ilmutawajacu minhu ama laga xanuunsanayo falawalu ka hore ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa wey waa nin aad la xanuunsanaysid yarsii wuxuu u barooranayaa cumar bna cabdilcasiiz cumar ibna cabdilcasiiz oo ah khaamisu alkhulafaa alraashidiin ninkii cadaaladiisa la garanayo cumar binu cabdilcasiiz laba sano oo wax dhiman ayuu noolaa waana la sumeeyey khaliifka sidaynu ognahay sun ayaan loogu daray raashinka wuxuu odhanayaa haddaba qofku markuu cumar ibnu cabdilcasiis u barooranayo w eh, ninkii u barooranayey wuxuu yidhi xumilta amran cadiiman fastabarta lahu waqumta fiihi biamri illaahi yaa cumara xumilta waxaa lagu xambaariyey amran amar ayaa lagu xambaariyey amarka oo cadiiman weyn amar weyn baa lagu xambaariyey waa khilaafada ummadda taladeedii baa laguu dhiibay fastabarta lahu waad u adkaysatay oo waad u sabirtay wa qumta waad isku taagtay fiihi dhexdiisa biamri illaahi ilaahay wuxuu ku amray yaa cumaraa cumarow waa geeridiisii cumarow buu yidhi arrin culus ayaa laguu dhiibay waanad u adkaysatay cumar ibnu cabdilcasiis isagoo khaliifkii ummadda ah oo muslimiinta oo dhan hoggaankoogiiya ayuu haddana gurigiisa meesha yaree dhoobadu ay ka dhacday isagu uu dhoobaysan jiray hanti halkaasuu ka marayay masar bay inan uga timid beri gabadh baa masar ka timid iyadoo isle khaliifka haddaad la kulanto waxoogaa yaroo duruufta aad kaga gabato ayaad ka heli doontaa markaasay siday u soo tooyanaysay gurigii khaliifka ayay gurigii khaliifka timid waxay aad aragtay baaldigan yaree dhoobada lagu qaado ama wax lagu eh, eh, qaldo walaaquu ku qaado baal sibirka iyo xalamidka ah. nin dhoobo yar halkaa ku malaasanaya oo baaldigaa yar ku guranaya oo gurigiisa yar dhoobaynaya kolba meel yar bay aragtay ay gabadhina ag taagan tahay gabadh muslimada oon xijaabnayn ayaa ag taagan gabadhii masar ka timid waxay ku tidhi intay soo dhawaatay gabadhii la hadashay kale ayay ku tidhi maxaa tahay maxaaskii amiirka haabay tidhi xaaskii amiirkii muuminiinta anahay markaasay tidhi ilaahay ka baq walaalo gabadhii qariibkaahayd baa odhanaysa ilaahay ka baqo ninka iska xijaab bay tidhi ilaahay ka baqo gabadh muslimada baa amiirkii mu'miniinta xaaskiisaa tahaye iska xijaab ninka markaasay ku tidhi gabadhu ninkeega ma iska xijaabtaabay ku tidhi gabadhan masar ka timid meeshaba ma soo dhiganin ninkan baaldiga yaree dhoobadaa sitaa waa cumar binu cabdilcasiis waa amiirkii ummadda meelshaba ma soo dhiganin waxay isleedahay waa nin amiirka gurigiisa ka shaqaynaya markaasay ku tidhi oo miyaan iska xijaabayaa ninkayga markaasay fahantay way naxday markaasay tidhi maya raalli noqo warkaygiiba intaasuu ku dhammaaday iyadoo hanti bay ka doonaysay mas masarna way uga timid wayna aragtaa xaalka amiirka mu'miniintu halku marayo gabadhan uu qabo aabbaheed khaliifkii ummaddu ahaa ninkeeguna waa kanu waa khaliifkii ummadda laba nin ay walaalayihiinna khulafadii ummadday ahaayeen bal gabadhaa eeg qoyska ay ka soo jeedaa ama ay u dhaxday waa qoyskii ummadda u telinayey dhinaca eegtaba gabadhaa intuu u yeedhay cumar markii khilaafada loo dhiibay ayuu ku yidhi gabadhay maqal waxaad samaysaa buu ku yidhi orodoo reerkiinni iska tag waayo bay tidhi igula adkaysan kari maysid buu ku yidhi oo ii sabri kari maysid nolosha aan isleeyahay ku noolow may bay tidhi lagama yaabo waan kugula noolaanayaa si alla sidaa doonaysid wax allo wixii hanti fardihii loo keeni jiray khaliifka wuxuu yidhi bangi geeyo celiya ummaddaa lehe hantidii la siin jiray iyo mushaarkii wada celiya buu yidhi keligii baa isa soo taagay wax alla wuxuu hayaa ma jirto gabadhiibuu u yeedhay gabadhu dahabka ay leedahee guriga u yaalla ama ay xidhan tahay oo qura ayaa qoyskanba ka badanoo ku filan uu u yeedho wuxuu idhi gabadhay maqal aabbahaa khaliif buu ahaa oo waad og tahay dahabkan halkaad ka keentay kolley aabbahaa baa ku siiyey aabbahaana hantidii ummaddu kaaga soo qaadaye waxaad samaysaa buu ku yidhi cumar ilaahay dartii ma iskaga sadaqaysan oo bangigii ummadda ma ku celinaa maanta anaa khaliifkii ahe ummadda ma u celinaa waa dahabkii iyadoo ay xidhnayd haddii aabbeheed baa siiyey oo laakiin khaliifa haabay tidhi waan ogolahay intiina intay aa intu intuu ka qaaday ayuu bangigii dhexe ummadda ku tuuray allah u naxariistay markuu khaliifku geeriyooday ayaa waxaa dhacay gabadha walaalkeed baa khaliif noqday gabadha walaalkeed markuu khaliif noqday ayuu dee sii daayey hantidii cumar u xidhxidhay uu yidhi tan khaliifka ka daaya khaliifku waa qof caadiya ka daaya fardahan ka daaya hantidan ka joojiya guryaan wixii oo dhan buu soo ogolaaday markuu soo ogolaaday buu inantii walaashii u yeedhay markaas yidhi walaal bangiga waxa yaallo dahab aad u badanoo adigu aad lahayd aan kuu soo celiye kaalay qaada buu yidhi anaa ku siinaye kaalay qaada buu yidhi waan kuu soo celinayaa waxay ku tidhi ma ninkaygu intuu noolaana miyaan adeeci markuu dhintayna miyaan caasi lagama yaabo bay ku tidhi walaal qaadan maaye ummaddaa yeelani sidaana waan kaga tegaya sidii bay kaga tagtay markuu geeriyooday buu ninkani gabayga tirinaya xumilta waxaa laguu xambaariyey amran amar baa laguu xambaariyey amarka oo cadiiman weyn amar weyn baa laguu xambaariyey fastabarta lahu waad u sabirtay wa qumta fiihi waanad isku taagtay biamrillaahi ilaahay amarkiisii yaa cumaraa cumarow waa qofkii lala xanuunsanayey weeyi xarfunida xarfu xarafka hadda loo isticmaalay nudbadaasi waa maahae yaabaa loo isticmaalay gabayaaga waa looma isticmaalina yaa ayaa loo isticmaalay wuxuu ahaa mutawa wuxuu ahaa mutafajacu calayhi buu ahaa mutafajacu calayhi kii loo ooyayey ama loo barooranayey mutawajacu minhu waa halka laga xanuunsanayo dhabarka oo kale marka dabarka ay leedahay isagana waynu arkaynaa wathaani ka labaadna waa ka qowlilmutanabi mutanabi qowlkiisa oo kale nin gabayaa-a oo mutanabi la odhan jiray qowl uu lahaa oo kaleba weeyi wuxuu yidhi mutanabi وحرق الباه ممن قلبه شبمون ومن بجسمي وحالي عنده سقمون وحرق الباه alla qalbigayga ololkiisa buu yidhi qalbiga ayaa i gubanaya halka xanuunaysaa waa qalbigiisa alla qalbigayga ololkiisow buu yidhi waa xanuunka qalbiga iga haystow yuu u dhawaaqayaa xanuun halkii xanuunaysa ee qalbiga ahayd buu u dhawaaqayaa alla lugtaay waa adiga yidhaah lugtaadu hee ku heeku baad filanaysaa mise way ku xanuunaysaayo hadal unbaa waad iska hadashay uun waad iska hadashay uun waa xara qalbaah alla qalbigayga gubashadiisow minman qof uu ka gubanayo qalbuhu qalbigiisu shabibnu qabow yahay qof qalbigiisu uu qabow yahay ayuu dartii qalbigaygu la gubanayaa buu yidhi iyo waman qof bijismi aniga jidhkayga iyo waxaali xaaladayduba cindahu agtiisa saqamun xanuun ay tahay xaalkayga iyo jidhkayguba agtiisa qofuu ku xanuunsanayo ayaan labaroorsa la barooranaya buu yidhi waa qof aan ii ogeyn qofkanan jecelahay iimaba oga ayuu doonayaa inuu yidhaa maxalushaahidku waa waa xara qalbaah xarfu xarafka nudbada loo isticmaalay waa waa ereyga loo dhawaaqayaana waa xaraqa albahdaa weeyi haadiina xagga dambaa lagaga daray walaa yustacmalu lama isticmaalo fiihi kan dhexdiisa looma isticmaalo min xuruufi nidaa'i xuruufta xuruufu nidaha ah xaggeega ilaa xarfaani laba xaraf mooyaane waa ereyga waa abaa la isticmaalaa wahiya alkhaalibatu iyadaa u xoog badanoo haalib u ah calayhi dushiisa waalmukhtasatu bihi iyadaana khaas ay la tahay wa yaa iyo lafdiga yaa ah wadaalika kaasi idaa lam yaltabis waa markuuna ku darsamaynin bilmunaadaha munaadaha almaxdi ee badhaxala munaadaha maxdiga ah markayna yaadani ku darsamaynin weeye la kala garanaya inay tahay tii nudbada wa xukmuhu manduubka xukunkiisu waa xukmulmunaadaa munaadaha xukunkiisa uun fa taquulu waxaad odhani waa zaydu baad odhani bidami adigoo daminaya ilan calan buu ahaayee waa cabdallaahi baad odhani adigu binasbi adigoo nasbinaya walaka waxa kaloo kuu bannaan an tulxiqa inaad haleeshiiso aakhirahu aakhirkiisa alifan inaad haleeshiiso fa taquulu waxaad odhani waa zaydaa baad odhan waa camraa baad odhan walaka waxa kaloo kuu bannaan ilxaaqulhaa'iha inaad haleeshiiso fi lwaqfi xilliga waqfiga fa taquulu waxaad odhan waa zaydaah baad odhan waa camraah baad odhan fa in wasalta haddaad silayso kaygu waa zaydaahu wuu iga godayaa ha godina hadaa iyo waa camraah wuu godayaa taana hadaa waa la reebayaa fain wasalta haddaad xidhiidhiso xadaftahaa waad xadfi ilaa fi daruurati daruurada mooyaane fayajuusu waxa bannaan isbaatuhaa in la iska sugo kamaa taqaddama sida inoogu hormaray fii beyti almutanabbi mutanabi beytkiisii waa xara albaahu waa xara albaahu isagoo waslinaya ayuu iska sugay wayajuusu xiina idin markaa waxa bannaan ilain haada waa la reebayaa baynu nidhiye aydan xilliga silada damuha in la damiyo waa xara qalbaahu waa ka soo damiyey tashbiihan waxaa lagu shabahayaa bihaa'i damiiri ha'da damiirka ah wa kasruhaa ka in la kasriyaana way bannaan tahay calaa asli iltiqaa'i saakinayn iltiqaa'u saakinaynka kii asalka u ahaa kii oo lagu salaynayo oo waa xara qalbaahi oo kale aad iska tidhaahda dee xilliga aad silaynaysa gabayga iminka ha'daasaa wanaagsane wa qowlii qowlkayga wanaadibu an idhi waa faaciloo waxaa ka xadfan ficil maxaynu usoo qadarnay wanaadibuda wa qowlii qowlkayga wanaadibu an idhi macnaahu macnihiisu waxa weeyi wayaquulu wuxuu odhan annaadibu ka barooranaya wayaquulu naadibu faacil baynu ka dhigaynaa haddaba in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w